alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wcla aalihi wصaxbihi wslm ajmaciin allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wnasأluka allahuma alfiqha fi اddiin cashirkani waa cashirkii lixaad ee kitaabkeenna safiinaة الnajaah mualifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala faslun anniyatu ثalaaثu darajaat niyadu waa saddex darajo in kaanat الصalaatu fardan in kaanat الصalaatu salaadu hadday tahay fardan waajib hadday tahay wajaba waxaa waajib ah qasdulficli ficilkii inuu u qasdo watacyiinu inuu magacaabo oo u xadido salaadda uu tukanayo oo uu niyeysto macnaha tacyiinkeeda ama xadiditaankeeda iyo walfardiyata iyo walfardiyatu iyo faradnimadii inuu niyeysto ayaa waajib ah wain kaanat hadday tahay salaaddii naafilatan sunna hadday tahay mu'aqatatan oo waqti leh ka raatibatin waa salaadii raatibada ahayd ee waa sunnada raacsan faradka ee aw amase daata sababin ay tahay mid sabab leh sunno sabab leh wajaba waxaa waajib ah qasdulficli ficilkii in loo qasdo iyo watacyiini iyo watacyiin iyo watacyiini dhe iyo waqasdu tacyiini tacyiinkii in loo qasdo oo macnaha la cayimo salaada sunnaha ah ama la xadido wain kaanat hadday tahay salaaddii naafilatan sunna hadday tahay muطlaqatan oo mutlaqa aho oo aan wakhti iyo sababtoona aan lahayn wajaba waxaa waajib ah qasdulficli ficilkii in loo qasto faqad oo keliya alficlu ficilkiina waa inuu qalbigiisa ka dhaha qofkii tukanaya usallii waan tukanayaa wa tacyiinuna waa inuu dhaho oo kale duhran duhur aw casran ama casr iyo wix la mid ah walfardiyatuna fardan faradnimo inuu niyeysto waxaan horey oga soo hadalay arkaanu salaa oo cashirkeennii u dembeeyey aan ku soo faahfaahinnay arkaanu salaa waxaa ka mid ahaa uguna horreeyey anniya waaya niyadaas ayuu mu'alifka halkan ku faahfaahinayaa qaabka kayfiyadeeda ayuu ka hadlaya marka wuxuu u kala qaaday saddex qaybood niyadii saddex darajo ayuu ka dhigayoo bixasab salaada la niyeysanayo waxay tahay ayuu qaybinta ku salaynayaa ma salaad farad ahaa ma salaad sunno oo wakhtilebaa mise waa salaad sunno oo wakhti iyo sababtoon aan lahayn marka mualifku wuxuu leeyahay anniyatu niyadii alaau darajaat waa saddex darajo in kaanat الsalaatu fardan hadday salaaddu ay farad tahay waxaa waajib wajaba qasdu alficli wاltacyiini wاlfardiya hadday salaadu ay farad tahay saddex shay baa waajibu mualifku leeyahay saddex shay in la niyeysto ayaa waajib ah kan koobaadi waa maxay wajaba qasdu اlficli ficilkii inaad niyeysato oo salaadda aad samaynayso aad ficilkeeda niyeysato salaad inaad niyeysato inaad tukanayso marka si aad oga socdo afcaasha kale ile waa kaan horay u soo nidhi niyada xikmada loo jideeyey waxaa weeyaan si cibaadaadku oga socmaan caadaadka markan aad istaagayso dee istaag kaleo waxaa jira aan ahayn salaada ayaa jirta rukuucda foorar aan rukuucahayn baa jirta marka si ay oga soocanto salaadani caadaadkii waa inaad niyeysataa horta inaad waxaad tukanaysa ay tahay waa salaad inay tahay inaad niyeysataa wey niyada labaadna watacyiin in aad salaadaas aad magacowdaa oo macnaha qalbiga aad ka magacowdaa ood xadidaa waxa ay tahay ilan salaadihiibaa kala duwan ah oo salaad duhur iyo casar iyo maqhrib iyo cishe salaadda aad tukanayso ma duhurba waa inaad duhur nigeyso hadday casar tahay casar inaad nigeyso hadday maqhrib tahay maqhrib inaad nigeysato oo waa kaan horey usoo xusnay maqaasidda niyada inay ka mid tahay tamyiizu lcibaadaati bacdiha can bacd in cibaadaadka badho bar kale laga sooco ay kala duudo niyadu marka waa inaad niyeysataa salaadda aad kolba tukanayso midda ay tahay waa inaad niyeysa taasaa tacyiinkii ah taasi waa ta labaad ta saddexaad walfardiya in aad niyeysato faradnimo hadday tahay salaaddii farad waa inaad faradkii niyeysato macnaha waajib in aad niyeysato in ay salaad waajiba ay tahay waaya saddexdaas shay oo maxaa laga saarayaa farad marka la leeyahay sunnihii baa laga saarayaa ilaan salaadda mucaadada ah qofka haddii intuu salaad uu tukado duhur uu tukado jama keligii tukado oo haddana jamaaco la soo celinayo salaadda labaad ee jamaacaadka la tukanayo waa sunno waajib ma marka fardiyo waa inuu niyeystaa fardiyo waa inuu niyeystaa si uu oga saaro sunnihii meesha oga saaro waaya saddexdaasa marka faradkii loo niyeysanayaa wain kaanat naafilatan hadday ay salaaddii ay sunno tahayna oo weliba muؤaqatatan wakhti leh macnaa naafilada wakhtiga leh waxaa weeyaan sida ka raatibatin waa sida raatibadoo kale raatibadu waxa weeyaan waa sunnayaalaha salaadaha sunnaha ee raaca faradka weeyaan sida sunnaha labada ragcadood ee ka horreeya salaada subax labada ka horreeya ama afarta ka horraysa duurka may labada ka horraysa duurka iyo labada ka dambaysa duhurka iyo labada ka dambaysa maqhribka iyo labada ka dambaysa cishaha kuwaasa waxaa ladhaha rawaatib baa layidhahdaa marka hadday salaaddii ay salaad wakti la tahay sida raatibadii ama ciidulfirigii laftiisu ila wakti buu leeyahay iyo salaatu duxadii wakti bay leedahay salaadahaasi aw amase daata sababin ay tahay salaad naafilo ah oo sabab leh sabab loo jideeyey markii sababtaa la helo ay sunno noqonayso in la tukado waa sida istisqaha oo kale roobdoonka oo kale markii abaari ay dhacdo salaadda sunnaha laba ragcadood la tukanayo ee dabeetana ilaahay la baryayo ilaahay inuu roob noo keeno salaadaas istisqaa baa la yidhahda iyo kusufaynkii dayaxmadoobaadkii iyo qoraxmadoobaadkii salaadda la tukanaya ee labada ragcadood ah ayadna waxa weeyaan waa daatu sabab sababkeedu waa kusuufkii markii la helo unbay sunno in la tukado marka hadday salaaddu ay tahay salaadu wakhti leh oo sunno ah ama sabab leh wajaba qasdu اlficli waاtacyiin laba shay baa waajib ah in loo qasto la niyeysto ka koobaadi waa inaad niyeysataa ficil in aad salaadda ficilkeeda niyeysataa oo waxaana tukanaysa inuu salaaddii horta waa inaad niyeysataa waayahay ta labaadna tacyiin waa inaad xadidaa oo sunnaha aad tukanaysa waa inaad xadidaa inaad niyeysataa hadday tahay maalan salaad sunno oo raatibo ah raatibadii duhurka ama raatibadii maqhribka ama raatibadii cishaha ama raatibadii subax raatibada duhurka hadday tahayna ilan raatibada duhurka wuxuu leeyahay raatibo ka horraysay mid ka dambaysee ma qabliyadiibaa tii ka horraysay mise waa bacdiyadii tii ka dambaysay saasad u niyeysanaysa wakaa tacyiinkii labadaas shay baa loo baahan yahay markii aad salaad sunno ah oo mu'aqata ah wakhti leh ama sabableh aad niyaysanayso ta saddexaad wain kaanat naafilatan muطlaqatan hadday tahay sunne muطlaqahoo bimacnaa aan wakhtina lahayn wakhtina ku xadidnayn sababna aan lahayn sida taxiitu masjidka oo kale ama salaadaha cafwan muطlaqa ee qofku iskaga sunnaysanayo ilahay iskaga dhowaanayo qofku maalan salaatuleilka oo kale habeenkii qofku salaadu iska tukanaya ama maalintii hadduu leeyahay maalan boqol ragcadood baan iska tukanayaa oo dar ilahi iskaga tukanayaa waxa weeyaan waa salaad naafila mutlaqa naafiladaasoo kale waxaa kaloo la mid ah naafilada sabab yacani maxaan ku dhahaaye aan maqsuudo aan ahayn ee laakiin markii shay la helo ku xidhan shaygaas sida taxiyatulmasjidka oo kale taxiyatulmasjidka markii masaajidkaa soo gasho maa tukan iyo labada ragcadood ee sunnaha markii salaad la weysaysto inuu qofku u tukado iyo salaadda istikhaarada oo kale salaadahaasi waxaa la niyeysanayaa hal shay keliya qasdulficli ficilkeedii maad u qastaysaa taxiyatulmasjidka markaad tukanayso kaama baahno inaad niyeysato taxiyatulmasjid inaad u niyeysato kaama baahno haddii aad sunnahaas u qasto salaad inaad tukanayso taasaa kuu filan laba ragcadoodoo xataa taxiyatulmasjidka oomaba baahnaba in aad ku khaas yeesho laba ragcadood haddii aad timaaddo xilli salaaddii ay taagan tahay oo aad u niyeysato salaadaas aad taxiyatulmasjidka u niyeysato awaabkeediina waa lagu qoraya ajirkiisa taxiyatulmasjidka farad adoo tukanaya haddii aad labada ragcadood ee duhur ka horreeyey aad tukanayso oo taxiyatulmasjidka u niyeysato ajirkeedii waad helaysaa marka asaga shardi maaha taxiyatulmasjidka inaad ku khaas yeesho salaad marka taasina iyada waa waxa weeyaan naafiladii muطlaqada ahaydoo ooma baahno tacyiinna ooma baahno niyata nafliya sunanimo inaad ula qastina ooma baahno waxa weeyaan salaad inaad tukanayso un waaya mu'alifka asagoo noo sii qeexaya ee qaabka loo niyeysanayo ayaa wuxuu leeyahay oo saddexdii darajo ee ahaa ficilkii qasdulficli iyo tacyiinkii iyo fardiyadii asagoo kuu qeexaya ayuu kugu dabaqayaa cibaaro ahaan si aad u fahamto alficlu ficilkii markii ficilka loo qasday waxaa weeyaan inuu qofku qalbigiisa ka dhaho qofka musalliga tukanay qalbigiisa ka dhaho usalli qalbigu ka leeyahay saas waayahay waa ilan niyada waa soo sheegnay in ay tahay bilqalb maxaluha alqalb watacyiinu tacyiinkiina duhran inuu niyeysto weeye duhur aw amase casran inuu niyeysto casar iyo salaadaha kale intooda salaad kasta oo saas kale u niyeysto hadday maqrib tahay hadday cesho tahay wahaakada wاlfardiyatuna fardan inuu niyeysto oo macnaha usalli farda الظuhri waa intaas weeye waa sida inuu qalbigiisa ka niyeysto unbaa niyadu ay ku imaanaysaa waayah faslun shuruudu takbiiraة اlإxraam takbiiraة اlإxraamka shuruuddiisu sittata cashara lix weeye an taqaca inay dhacdo xaalata alqiyaami xaaladda istaagga fi lfardi markuu qofku farad tukanayo waa inuu takbiiratlixraamka isagoo taagan la yimaado ka koobaad ta wa an takuuna bilcarabiyati waa inay carabi ahaataa takbiiratulixraamki oo carabi uu ku akhriyaa ta wa an takuuna bilafdi اljalaalati lafdiga jalaalada waa inuu ku dhawaaqaa wa bilafdi akbar iyo lafdiga akbar jalaalada waxaa laga wadaa allah yaa lafdu ljalaala yidhaahdaa allah ayaa waxaa la yidhahdaa lafdu aljalaala marka waa inuu dhahaa mualifku lafduljalaalaha waa inuu isticmaalaa waayahay iyo lafdu akbar waatartiibu bayna allafdayni labada lafdi waa in saa u kala horreysiiyaa oo allaahda u horreysiiya akbarta ay ku xigtaa waanlaa yamudda hamsata اljalaala waa inuusan madin hamsada lafdiga allah waa inuusan madin oo mad uusan saarin wa cadamu maddi baa'i akbar ba'da akbarna waa inuusan madin oo uusan jiidin waanlaa yushadid alba'a ba'dii waa inuusan shadin waanlaa yaziida waa inuusan ziyaadinin waawan saakinatan waaw reeban aw mutaxarikatan mid xarakaysan bayna alkelimatayn labada kelimo allaahu iyo akbarti waanlaa yaziida waa inuusan ziyaadinin waawan waaw qabla aljalaalati lafdiga allah waa inuusan waaw ka horraysiin waanlaa yaqifa waa inuusan istaagin bayna kelimatay altakbiir labada kelime ee takbiirta waa allah iyo akbar dhexdooda waa inuusan istaagin waqfatan istaag dawiilatan oo dheer walaa qasiiratan iyo mid gaabantoona wa an yusmica nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyaa jamiica xurufiha xuruufteedaoo idil wa dukhuululwakti wakhtigii salaadda waa inuu soo galaa fi lmu'aqati salaadii wakhtiga lahayd waa inuu wakhtigeedii soo galaa wa iqaacuhaa waa inuu ridaa takbiiratulixraamkii xaala alistiqbaali markuu qiblada uu qaabishan yahay isagoo qiblada qaabishan wa anlaa yukhilla waa inuusan waxba u dhimin ama uusan wax ka tegin bixarfin min xuruufihaa xaraf xuruufteeda ka mid ah waa ka tegin wa ta'khiiru takbiirati اlma'muumi ma'muumkii takbiiradiisii waa inuu kadib mariyaa can takbiiraة اlimaam imaamkiisa takbiiradeeda waa inuu ka dib dhacaa oo uu ka dambeeya waaya mualifku raximah اllahu tacaala horey wuxuu noogu soo sheegay takbiiraة اlixraam inay ka mid tahay arkaanta salaada halkanna wuxuu kaga hadlayaa shuruudda takbiiraة اlixraam ayuu kaga hadlayaa oo mid ka mida haddii la waayo shuruuddaas takbiirat ixraamkii uusan asaxaynin sidoo kale salaaddii aysan guntamayninba oo qofkii salaaddii aynan u guntamaynin oo asaxaynin salaaddiisi haddii takbiiratixraamkii lagu gelayeyba salaaddii hadday ka khaldanto waxaa weeyaan dee salaaddiisii ma ansaxayso oo muxuu mu'alifku shuruudahan u sheegayaa maxaa yeelay dadka qaar baa aan ku baraarugsanayn shuruudahan qaarkood oo laga yaabo inuusan si fiican ugu dhawaaqin takbiiratulixraamkii ama uu wax ka tago ama uu wax ku daro ama uu xaraf xaraf ku bedelo ama uu shuruudaha sidii loo rabay unu ola imaanin darteed salaaddiisii dhannayd ma asaxayso maadaama rukni arkaantii ka ah uu wax u dhimay oo usan sidii loo rabay uunu ola imaanin waaya horta takbiiratulixraamka waxaa lagu magacaabay takbiirat ulixraam horey baan soo sheegnaye waxa weeyaan ixraam bimacna taxriim weeye waa takbiiradii wax xaaraamaynaysa bimacnaa qofku markii uu salaada gelayo takbiirat alixraamkii markuu la imaado ayaa waxaa ka xaaraamoobaya wixii u bannaanaa salaadda intuusan gelin sida hadalkii iyo cuntadii iyo cabbitaankii iyo dhaqdhaqaaqii iyo wixii la midka ahaa iyo wixii salaadda xaaraan ku ahaa oo idil ayaa ku xaaraamoobaya salaadda gelitaanka ow allaahu akbar markuu dhaho saas darteed baa nebigu yihi salى اllahu عalayh wasalam taxriimuhaa altakbiir wa taxliiluhaa altasliim yacni salaadda taxriimkeedu waxa weeyaan takbiir taxliilkeeduna waxa weyaan waa tasliim macnaha salaadda waxaa lagu gelayaa takbiirta waxaa laga baxayaana tasliimtii salaamu naqsigii xikmada takbiirat اlixraamka loogu furfuranaya salaadana culammadu waxay dhaheen waxaa weeyaan ilaan macnaheedu waxa weyaan ilaahay baa wax kasta ka weyn ilaahay baa ugu weyn oo cid kastana ka weyn iyo wax kasta inuu qofka musalliga ah ee tukanaya qalbigiisa ku soo xaadiriyo weynida rabbiga subxaanahu wa tacaala uu hor istaagayo si uu qalbigiisa haybadda alle uga buuxsanto uu salaadda ugu khushuuco ile mar hadduu qofkii dhaho ilaahay baa wax kasta ka weyn macnaha waxaa weeyaan wax kasta oo koonkan jooga ilaahay baa ugu weyn sidaa darteed waxa kaloo dhan waan iska xidhaya ilaahay baan la munaajoonayaa oon qalbigayga u soo jeedanaya oon u khushuucaya weeye macnaheeda sidaa darteed qofku waa inuu waswaaska iyo xadiiu nafsiga waxaasoo dhan u ka baxaa marka uu salaadda uu gelayo waaya shuruuddii takbiirat اlixraamka mualifku wuxuu ka dhigay lix iyo toban shuruudu takbiirat اlixraami sittata cashar waa lix iyo toban buu mualifku yidhi an taaca kan koobaadii waxa weeyaan an taqaca inay dhacdo takbiirat alixraamkii xaalata alqiyaami qofka marka uu taagan yahay xaaladda istaagga waa inay dhacdaa fi lfardi faradka markuu tukanayo bimacnaa qofku waa inuu la yimaadaa takbiirat alixraamka hadduu salaad farada tukanayo isaga oo taagan isagoo taagan waa inuu takbiirat ixraamka la yimaadaa oo maxaa kaa baxay asaga oon weli fadhiya inuu takbiirat ixraam la yimaado kadibna uu kaco ama asagoo soo hinqanaya oo weli aan qumaata u istaagin inuu asagoo soo kacayo allahu akbar sii dhahaa kadibna uu istaagaa waxaaso dhan takbiiratu ixraamka ma ansaxayso waa inuu markuu caadi u istaagaa waa inuu takbiiratu ixraamka la imaadaa waa goormase salaaddu markay tahay farad qofkiina uu awoodi karo inuu istaago laakiin qofkii haddii uu uusan tukanayn farad oo uu tukanaya salaad sunno ah dee markaasi waajib maa inuu takbiirat ixraamka istaag kula yimaado fadhi baylaan u bannaan inuu qofka ku tukado salaada sunnaha ee marka takbiiratu ixraamkiina fadhi buu kula imaan hadduu doono xataa takbiiratu ixraamka asagoo fadhiya ayuu la imaan kadibna uu istaagi karaa qofkii sunnaha tukanayay ama intuu qur-aanka faatixada akhriyo ayuu kadib istaagi karaa oo rukuuci karaa suu nabigu samayn jiray sala allah alay wasalam salaatuleilka markuu tukanayay intii noloshiisii u dambaysay markii uu yar cuslaaday ayaa qradii nabigu tukanayeen habeenkii waa qiro dheer bay ahayd marka qirada inta badan fadhi buu ku akhrin jiray markii ay xoogaa u harsan tahay wax yar qadar ayuu istaagi jiray wuxuu ku dhammaystiri jiray qirada inta kale istaaga kadib uu rukuuci jiray sidoo kale qofka hadduu xanuunsan yahay oy rukso yaani u bannaan tahay inuu fadhi ku tukado dee markaas takbiirtu ixraam istaag la imoo la dhihi maayo ilan qofkii maba awoodi kara ku culus tahayba inuu istaage fadhigaas ayuu takbiirat ixraam kula imaanaya fadhigaasuu ku tukanaya kaasi waxaa weeyaan waa shardiga koobaad shardiga labaad wa an takuuna bilcarabiyati waa in ay takbiiratu ixraamkii carabiye ahaataa oo luqada carabiga waa in uu ku akhriyaa ilan allaahu akbar waa carabi oo maxaa kaa baxay qofkii inuu tarjumo af soomaali u tarjumo ama luqad kale u tarjumo dhaho ilaahay baa ugu weyn dee ma ansaxayso ilaahay baa ugu weyn allaahu abar ilahay baa ugu macno laakiin waxa weeyaan ma ansaxayso qofka asagoo awoodi kara carabi ma tarjumi karo laakiin qofkii hadduu yahay qof aan carabigii garanayn kuna dhawaaqi karin oo allahu abar ku culustahay inuu ku dhawaaqo qof sida qof hadda soo islaamay oo salaadii haddaba la baray oo la tuko allahu abar ku dhawaaqi karin waxaa weeyaan luqadiisu waa lagu turjumayaa luqadiisa ayuu takbiirat ixraamki uu markaa ku akhrinayaa kaasina waxaa weeyaan waa shardigii labaad shardiga saddexaad waa an takuuna bilafdi اljalaalati waa in lafdiga jalaalada waa in uu ku ari ku dhawaaqaa ama ay ahaataa dheh wa bilafdi akbar iyo lafdiga akbar jalaalada waa kaan soo sheegna waxaa laga wadaa allah ayaa lafduljalaal yidhahdaa macnaha mualifku wuxuu leeyay waa inuu labada lafdi isticmaala allaahu akbar oo maxaa kaa baxay in uu laba lafdi oo ma isku macno ah labada lafdi macnahooda leh inuu isticmaala bedelkooda ma ansaxayso mid ka mida mater yaani mid erey kale oo la macno ah kuma bedeli karo hadda allah waa ilaahay baa looga jeeda subxaana wa tacala waa lafdu jalaala kuma bedeli karo ismin asmaa illaahi اlxusna arraxmaan oo kale kuma bedeli karo arraxiim alqaadir alcaiim kuma bedeli karo ma dhihi karo alraxmaanu abar ma dhihi karo meeshuu abar ka leeyahayna acam kuma bedeli karo acam iyo abar waa isku macno allaahu acam ma dhihi karo waa inuu labada lafdi see tahay waa inuu isticmaalaa ka afraadi watartiibu bayna allafdayni labada lafdi waa inuu kala tartiibiyaa oo say u kala horreeyaan u kala horraysiiyaan oo maxaa kaa baxaya hadduu akbartii allahu ka horraysiyo dhao akbar allah labadii lafdu la yimid ma kala tartiibeen ma asaxayso ka shanaadi waan laa yamudda hamzata aljalaala hamzada lafdiga allah waa inuusan madin mad waa inuusan saarin ousan jiidin ousan dhihin allahu akbar ilan haddii uu mad saaro macnihii baa isbedelayo doorsoomayo waxay noqonaysaa khabar bay iska bedelaysaa ilaa allahu akbar waa khabar istifhaam bay isku bedelaysa waxay noqonaysaa allahu akbar war ma ilaahay baa oogu weyn saasay macnuhu noqonaya ilan hamsadaas hamsatu istifhaam baa la yidhahdaa macnihii baa isbedelaya waa inu dhaha marka allahu akbar waa inuusan dhihin allahu akbar wa inusan dhihin ka toddobaad wa cadami madi baai abar wa cadamu madi baai abar waa ba'da akbar waa inuusan medin oo usan dhihin allahu akbar waa inuusan dhihin maxaa yeele macnihii baa isbedelayo oo hadduu akbaar dhaho macnihii wuxuu noqonayaa akbaar waa dabliga ayaa la yidhahda nooc durbaanka ka waxa weeyaan hal wejile macnaha laba dhinac garaaco durbaanka qaarna labada laba dhinac baa laga garaacaa qaarna hal weji oo laga garaacuu leeyahay marka haddii uu hal dhinac laga garaaco waxaa la dhahaa abli ayaa la dhahaa abl ayaa la dhahaa marka abligaas ama durbaankaas ayaa akbaar la yidhaahdaa waa haddii ay hamsadu kor dhigan tahay haddii hamsadu hoos dhigan tahay ikbaar ay tahayna waxay noqonaysaa ismun min asmaa alxayd magac ka mida ah magacyada caadada dumar ku dhacda ikbaarna waa la dhahaa xaydna waa la dhahaa asmaa badan buu leeyahay damti iyo marka macnihii baa isbedelaya soo marka ma bannaano taas mana asaxayso hadduu qofku u qasda oo ulakacu saa u dhahana wuubuu ku gaaloobayaa bay dhaheen culummadu maxaa yeele jeestees baa ku jira waayahay ka saga kan sideedaad wa an laa yushadida albaa'a ba'dii waa in uusan shadin oo uusan dhihin allaahu akbar horta ba'da iyada oo kaafka uu reeban yahay ba'da lama shadi karo ilaan shadka laftirkiisa sukuun baa ku jiree carabiyadana waxay dhahaa qawaacidda carabiga laba sukuun ma kulmi karaan iltiqaa saakinayn ma kulmi karaan waaya oo lama dhihi karo ak laguma dhawaaqi karo laba sukuun oo ba'dina shadan tahay kaafka inuu reeban yahay marka waxaa ka karatimaysa inuu kaafkaas amba kordhigo amba hoosdhigo u dhaho allaahu akabar ama akibar macnihii baa isbedelaya marka macnihii baa hee isbedelaya oo akibar iyo akbar isku macno maaha waaya kan sagaalaad waanlaa yaziida waawan saakinatan waa inuusanwaanlaa yaziida inuusan ziyaadinin waawan waaw saakinatan oo reeban aw amase mutaxarikatan ama waaw xarakaysan shaqal wadata bayn alkelimatayn labada kelimo macnaha waa inuusan allaahu iyo abar udhexaysan waaw reeban ama xarakaysan usan dhihin allaahu akbar taa waa tii xarakaysnayd ama allaahu abar allaahu wawdaa way reebanta allaahu akbar dadka qaar baa caamada qaar baa sidaa u dhawaaqaba ficlan waxyaabaha haddaan sheegayna dad baa ku dhaca akhdaadan saas darteed culamada u baraarujinayaan haddii ilahay adu kaa nabadgeliyey oo ilahay kaa caafiyey dee khaladka ku dhaca saas darteed in culammadu waxaa waajib ilahay ku saaray inay dadka u caddeeyaan axkaamtii u tafsiiliyaan waayahay ka tobnaad wa anlaa yaziida waa inuusan ziyaadinin waawan waaw qabla aljalaalati lafdiga allah waa inuusan waaw ka horraysiy inuusan dhihin wallaahu akbar waawdaa maxay noqonaysaa waawalcadfi bay noqonaysaa oo maxaa lagu cadfayaa maba jiro wax lagu cadfo iyo ilaahay baa ama macnihii baa isbedelaya marka waawdan xaggee ka timaado maxay faa'idaynaysaa oo maxaa meeshan keenay waxa weyaan looma baahno wey tan koyo tobnaad wa an yaqifa waa inuusan istaagin bayna kelimatay atakbiiri labada kelima ee takbiirta waqfatan طawiilatan istaag dheer walaa qasiiratan iyo gaaban allahu akbar waa inuusan udhexaysin aamus gaaban ama aamus dheer aamuska dheer asagu muطlaqan wuu waxba u dhimaya oo dhib buu keenaya hadduu iska aamusto xataa yun u qasdi miqrada inuu ku jare ama takbiirta hadduu allahu intuu dhaho xoogaa iska aamusnaado muddoah kadibna akbar u dhaho dhib bay keenaysaa haddii uu aamus yar aamusana allaahu akbar uu dhahana haddii uu qastay inuu ku kala jaro takbiirtii dhib bay keenaysaa oo takbiirtii way ku go'aysaa haddii uunu qasdinna dhib ma keenayso marka daabidka aamuska maxaan ku dhahay dheer iyo aamuska gaaban waa maxay aamuska dheer waa wixii sagtada ama aamuska qofku u neefsado markuu neefta qaadanayo intaa in la eg weeyaan aamuska wixii ka dheeraad ah iyo aamuska dheer ah aamuska gaabanna waa in qadar qofku ku neefsado neefta ku qaato allaahu akbar sida qof daalan oo kale maala xiiqsan oo kale oo dee aan allahu akbar israacin karin soo orday maalan allahu abar taas dhib ma keenayso laakiin allahu intuu dhaho abar taas dhib bay waa sagtadii dawiilka ahayd marka haddii u qasdo tan gaaban way kuu go'aysa haddii kalena kuma go'ayso oo dhib ma tobnaad waa an yusmaca nafsahu naftiisa waa inuu maqashiyaa jamiica xuruufiha xuruufteeda idil waa inuu naftiisa maqashiyaa sida arkaanta quli oo idilba looga baahan yahay inuu naftiisa maqashiyo faatixadii iyo tashahudkii iyo tasliimtii dhammaan iyo salliga nabig alay sl slam waa inuu naftiisa maqashiya arkaanta qawliga waad ogtiin laakiin waa markii qofka uu dhagihiisa ay fayow yihiin haddii uu xoogaa dhaga cule qofka uu dhagalayahay ama uu dhaga culus yahay ama uu buuq jiro u diidaya sawaxan Eh, meel suuqu ku tukanayaaba inuu maqlo marka wuxuu kor u qaadayaa qadar uu isleeyahay haddii waxa dhibka uusan jirin waad maqli lahayd ama waxaa maanic u diidaya haduusan jiri lahayn uu maqli lahaa waayahay ka saddexiyo tobnaad wadukuulu lwaqti fi lmuaqati wadukuulu lwaqti waqtiga inuu soo galaa fi lmuaqati salaaddii waqtiga lahayd salaadda waqtiga leh waa inuu waqtigeedii soo galaa marka aad takbiirtu ixraam kudh aad ku dhawaaqayso haddii salaaddii oo laba sakan ay ka laaban tahay aadaankii wakhti uusan gelin laba sakan baaba ka laaban allaahu abar baa tidhi kadib marka allaahu abar tidhi salaaddii duhur ayaa aadaankii labadii san kadib baa lagu dhuftay allah aadaankii baa dhacay dee takbiirti way ka hormartay soo ma aha wakhtigii salaadda way ka hormartay taa waan tusaale idinku keenay inkastoo adag baciid tahay in yani la ogaadaa laba sakan inaad kala hormartay in kale way adag tahay in la ogaadaa waa baciid laakiin hadday dhacdaan ka wadnaa haddii aan suuraysanno ya waxa weeyaan ma asaxayso waayahay wa iqaacuhaa waa in takbiirta ixraamkii la ridaa xaala alistiqbaal adigoo qiblada qaabishan waxaa la diidan yahay adoo xaggaa u jeeda intaad allahu akbar dhahdo kadibna qibladaa soo qaabisho ma asaxayso waa inaad adoo qiblada qaabishan aad ku dhawaaqdaa shan iyo tobnaad wa an laa yukhilla waa in uusan wax u dhimin bixarfin min xuruufiha xaraf xuruufteeda ka mid ah waa inuusan ka tegin ama uusan bedelin xarf kale ku bedelin waayahay laakiin waxaa la yidhi qofka caamada ah ee xoogaa carabkiisu yar culus yahay ee laga yaabo inuusan carabiyada si fican haddii uu ra'dii ku celceliyo allaahu akbar dadka qaar baa ra'da saas ugu dhawaaqa ra'dii soo celcelinaya dhib male intaasoo kale waa cafinaya waaya ka lixi u dambeeya wa taakhiiru takbiirati اlma'muum takbiiradii ma'muumka takbiirat ixraamkiisii waa inay kadib martaa can takbiirati اlimaam waa in laga dib uu kadib mariyaa takbiirata ixraamkii maamuumku takbiirada imaamkiisa macnaha imaamkiisa markuu allahu abar dhawa inuu allahu abar ka daba dhaha ama uu ka dambeeya wey ha laakiin haddii uu imaamkiisao allahu abar leh uu la xidhiidha ama uu ka hormaro ma asaxayso qudwadiisa ma asaxayso kudayashadii ma asaxin salaaddiisuna ma guntamaysaba waaya marka waxaa la idhi imaam ma'muumku imaamka haddii uu afcaasha salaada iyo aqwaasheeda uu la xidhiido maalan isku mar ay faatixada isla akhriyaan isku mar ay isla rukuucaan isku mar ay soo wada kacaan isku mar ay isla sujuudaan isku mar ay wada fadhiistaan isku mar ay taxiyadka akhriyaan waxaasoo dhan waa makruuh ee salaadda kuma burayso laakiin takbiiratu exraamka iyadu way ka duwan tahay waa tii salaadda lagu gelayo ayada haddii uu la xidhiidho maamuumkii imaamka haddii mar wada allahu akbar isla dhahaan salaadii qofkii maamuumka ma guntamayso waa inuu kadib maraa waxoogaa qadar allahu akbar ku dhaho waa inuu ka daba dhahaa imaamka maamuumkii allahu akbar ka daba dhahaa lakiin haddii ula xidhiidho ma ansaxayso waayah intaa waxaan kaga baxaynaa shuruudii takbiirat ixraam mualifku wuxuu ku xojisaynayaa shuruud alfaatixa faatixada shuruuddeedii ku xojisaynayaa faslun shuruud alfaatixati faatixada shuruuddeeda casharatun toban weeye adtartiibu inuu tartiibiyo oo macnaha uu kala horraysiiyo oo tartiibkeedii nadmigeeda uu ku ahriyo faatixada aayaadkeeda si u kala horeeyaan walmuwaalaatu inuu isku xujsiiyo oo xidhiidhiyo wa muraacaatu xuruufda xuruufteeda inuu ilaaliyo wa muraacaatu tashdiidaatiha shadadkeedana waa inuu ilaaliyaa wa anlaa yaskuta waa inuusan aamusin saktatan aamus dawiilatan oo dheer iyo walaa qasiiratan mid gaaban aamus gaaban xataa inuusan aamusin yaqsidu biha uu ula qasdayo aamuskaas qaطca alqira'ati qirada inuu ku gooyo wa qiraa'atu kulli aayaatiha aayaadkeeda oo idil waa inuu akhriyaa wa minhaa waxaa ka mid ah aayaadkeeda albasmalatu bisinkii baa ka mid ah wa cadamu laxni waa inuusan la imaanin laxni almukhili bilmacnaa laxnigaasoo macnihii wax u dhimaya ama macnihii wa an takuuna waa inay ahaataa faatixadii akhriskeedu xaalat alqiyaami marka uu taagan yahay fi lfardi salaada faradka ah wa an yusmica nafsahu naftiisa waa inuu maqashiiyaa alqiraa'ata qiradii wa an laa yatakhallalahaa waa inuusan dhex gelin qiradii faatixada dikrun ajnabiyun dikri ajnebi ahoo macnaha ka baxsan ee salaada ka baxsan oo salaadda aan ka mid ahayn waayahay faatixadu maadaama ay rugni arkaanta salaadda ay ka mid tahay oo la'aanteed salaaddu aan ansaxaynin oo loo baahanya qofku siday tahay oo la imaado oo dadka dad badanna ay khalad ku dhacaan markay faatixada akhrinayaan oo laxniga faatixada uu badan yahay iyo khaladaadka ku dhaca ayuu mu'alifku wuxuu halkan ka sheegayaa shuruudda faatixada oo haddii mid ka mida shuruuddaa tobanka ah laga tago faatixadii ayna asaxaynin waaya shuruud اlfaatixati faatixada shuruuddeedu casharatun toban weeye kow atartiibu waa in la tartiibiyaa oo bimacnaa nadmigeeda ilahay u soo dejiye waa in loo akhriyaa ilan aayaadku way kala horeeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim baa ugu horaysa alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin alraxmaan الraxiim maaliki ywm اddiin iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin ihdina الsiraaط almustaqiim siraaط aladiina ancamta calayhim hayr اlmaqduubi calayhim wala اdaliin nadmigaa waa inuu ku akhriyaa oo aayad aayad una ka horraysan kelimad kelimad una ka horraysan saasuu mualif ka wadaa waaya ka labaadi wاlmuwaalaatu waa inuu xidhiidhiyaa oo uusan macnaha qadar neefsi waa la ogol yahay inuu neefsado qofku markuu akhrinayo faatixada waa la ogol yahay lakin waxaa la didan yahay inuu aamus udhexaysiiyo aamus dheer inuu udhexaysay maala alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin buu yihi uu iska aamusay suuqii iyo hawlihiisi iyo wau ku mar dambe hadana usoo laabto arraxmaan halkii u ka sii ma asaxayso waa inuu xidhiidhiyaa ama aamus gaaban oo qasday inuu qirada ku kala jaro waaya wa muraacaatu xuruufihaa xuruufteeda waa inuu ilaaliyaa waa shardigii saddexaade oo xuruufteedu waa imisa waa boqol iyo toddobiyo afartan xaraf markii la qirada meliki la akhriyo meliki markii la akhriyo waa toddobi iyo boqol iyo toddobiyo afartan boqol iyo toddobiyo afartankaas xaraf waa inuu see tahay oo la yimaadaa waa inuusan xaraf xuruufteeda ka mid uusan ka tegin aaraadi wa muraacaatu tashdiidiha shadadkeedana waa inuu la yimaada waa inoo imaan doontaa mualifku shadadkeeda inoo sheegi doonaa ilan shadku waa xaraf laftiisu waaya oo iyaaka oo kale waa inuu iyaaka shadka akhriyaa laakiin iyaaka lama ogolo iyaaka arraxmaani arraxmaani lama ogolo waynoo imaan doontaa insha allah iyadoo faahfaahsan ka wa an laa yaskuta waa inuusan aamusin saktatan طawiilatan aamus dheero ama walaa qasiratan iyo aamus gaaban toona yaqsidu bihaa aamuskaa gaaban ugu qasdayo qaطca qira'ati qirada inuu gooyo macnaha waa inuusan aamusin oo aamus uu ku kala jarayo aamus gaaban oo ugu talagalay qirada inuu ku kala gooyo ama aamus dheer waa inuusan aamusin waaya laakiin shardigani wuxuu soo hosgeli karaa shardigii mualifku lahaa walmuwaalaatu muwaalaadkaasi wuu soo hosgeli karaa laakiin mualifku iska tafsiiliyo sida qofka mubtadiga ugu baraarugo oo usan maaratay oga qarsoomin shardiga waayahay ka lixaad waa qiraa'atu kulli aayaatiha aayaadkeedoo idil inuu akhriyaa aayaadkeeduna waa toddobo wa minha albasmalatu aayaadka waxaa ka mid a bisinkii oo waa inuu toddobada aayadoodba u akhriyaa oo hadduu aayad ka mida aayaadkeedu ka tago dee ma ansaxayso waayahay taasina waxay soo hosgelaysay shardigii ee ahaa wa muraacaatu xuruufiha xuruufteeda inuu ilaaliyo ilan xuruuftii waxa weeyaan aayaddu xuruuf bay ka koobanta lakiin mualifku iska tafsiilinaya saan sheegayno oo uu kala dhigdhigayaa shuruuddii uu faahfaahinaya ka toddobaad wa cadamu laxni laxnigii waa inuusan aan laxanku waa gefkii ama khaladkii waa inuusan khaldin khaladkaasoo almukhili bilmacnaa macnihii doorinaya khalad macnihii doorinaya waa inuu isa dhicin faatixada markuu akhrinayo khaladkii baa laba nooca khalad macnihii doorinaya iyo khalad macnihii aan doorinayn khaladka faataxada ku buraysa waxa weyaan waa khaladka macnaha doorinaya oo waa maxay tusaalihii mithaalkiisu inuu dhaho oo kale siraaطa aladiina ancam ancamta soo maahayn fatxi ta taada kor dhigan ancamtu aan u nicmeeyey anugu anigaa u nicmeeyey meesha la dhihilaha ilahu aad u nicmaysa adugu wuxuu leeya ancamtu anu aan ama ancamti waa dumarkii marka lala khidaabayo ancamti waxa weeyaan macnihii baa isbedelaya waayah khaladkaas oo kale ama kelimada macnaheedii baa isbedelayoo hadduu doono macno kal macno kalabiguusan yeelanin macnaheedii baa tegaya sida maalan kale asiraaa aladiina iyo wuxuu akhriyay wuxuu bedelay za wuxuu yihi siraaa alaiina arabi kumaba jirtaba arabi wa alaiina maba jirta wax macnole maa alaiina taasina macnihii way way bedelaysaa oo saa darteed way ku buraysaa qiradii laakiin haddii laxnigii uusan macnihii doorinaynin wax dhiba ma keenaya sida alxamdu wuxuu idhi aamda alxamda lilaah ama alxamdi lilaah daalkii buu iyuu kordhigay ama hoos dhiga dhib male ama wuxuu idhi iyaaka nabad nacbuda iyaaka nacbuda ama iyaaka nacbudi daalka kordhiga macnihii ma bedelmayo laakiin qofku inuu qasdo waa xaaraan laakiin hadduu qof caamo oo dee faatixadii khalday hadduu yahay salaaddii kagama burayso hadduu macnihii uusan isbedelin laxniga uuna macnihii doorinin salaaddii kama burayso waaya an takuuna xaalaة اqiyaami marka uu taagan yahay waa inuu faatixada la yimaada fi fardi salaada faradka ah macnaha faatixada waa inuu istaag ku akriyaa faatixadii hadday salaaddu farad ay tahay qofki awoodi karo inuu istaago waa inuu istaag ku akhriya lakin hadday salaad sunno ay tahay waxaa weeyaan dee faatixadii fadhiga wuu ku akhrin karaa maadaama fadhiga uu inuu ku tukado ka sagaalaad wa an yusmica nafsahu naftiisa waa inuu maqashiyaa alqira'ata qiradii waa inuu maqashiyaa macnaha faatixada markuu akhrinayo waa inuu naftiisa naqishiya qiradii oo haddii uusan wax u diidaya uusan jirin oo buuq iyo sawaxan iyo ama qofkii dhaga cuslayn sidaan soo xusnay hadda ka hor kan tobnaad wa an laa yatakhallalahaa waa inuusan soo dhex gelin qiradii dikrun ajnabiyun dikri qalaad oo aan ka mid ahayn salaaddii dikri qalaad waa maxay salaad aan ka mid ahayn waa maalan oo kale qofkii inuu hindhiso oo kale kadibna qofki markuu waa sunna inuu alxamdulilah dhehee isagoo faatixadii akhrinaya alxamdu lilahi rabi alalamin ayuu hindhistay markaasaa wuxuu yidhi alxamdu lilah buui alxamdulilahdaas dee faatixadii ka mid ma ah waa dikri ajnebi ah oo salaaddii xataa aan ka mid ahayn marka qiradii buu kala jaraya waa inuu soo bilaabaa qiradii waaya qirada waa inu min jadiid soo bilaabaa ama qof baa maalan soo gelaya gurigii oo albaabku karkaraacaya soo galaa buu leeyahay qofkii ma hadli kara soo soo salaad tukanaya lakin waxaa u bannaan inuu dhaho subxaana allah isagoo faatixada akhrinaya arraxman arraxim malik qof baa albabka so karkaraacay subxaana allah macnaha salaad baan ku jiray ogow haddaad soo gelaysa soo galiyo ya dee dikrigaas waa dikri ajnabi ah marka salaaddii qiradii buu kala jarayaa waa inaad qirada min jadiid soo bilowdaa markaad subxaan dhaho waa inaad faatixada dib soo bilowdaa laakiin dikriga hadduusan ajnabi ahayn oo salaadii ka mid yahay oo salaadda u baahan tahay oo salaaddi ku tacalluqo dhib male oo qiradii ma kala jarayo miaalkeedu waa maxay sida maalan isagoo qofkii faatixada akhrinaya iyaaka nacbud iyaka nastaciin ya imaamkiisii yaa faatixadii dhammeeyey waladaaliin aamiin buu imaamkiisii la yidhi intuu qiradiis joojiyey yuu imaamkii aamiin yidhi aamiintaas faatixadii ka mid ma ah way soo kala dhex gashay laakiin dikri ajnabiga ma aha waa dikri salaadii ka mid ah dhib male halkiibu kasii wadanaya faatixadii ama imaamkiisiibaa sahwiyey ama oo salaa u furay maxaan ku dhahaa subxaan allah buu yidhi ama imaamkiisiibaa aayad khalday isagoo faatixada akhrinaya oo imaamkiisi wuxuu ah, maqlay aayad khaldaya aayaddiibuu ka saxay haddana faatixadiisu dib ugu soo laabto akhriyey dhib male halkiibu faatixada kasii wadanaya ilan dikri ajnabiga ma ahee marka dikriga ajnabiga markuu alku leeyahay sidaasad u kale ogaanaysaa dikriga ajnebigaah waa ka faatixada kala goynaya laakiin dikriga ajnebi aan ahayn ee salaada ka mid ah faatixadii ma kala goynaya weeye halkii baad ka sii wadanaysaa faslun tashdiidaat اlfaatixati faatixada shadadkeedu arbaca caشhara waa afar iyo toban shad bay faatixadu leedahay mualifku leeyahay waayo halkan wuxuu ka hadlayaa faatixadii markuu ka hadlay shuruuddeedii ayuu shadadkeediina kuu sheegaya waayo shadadku waxa weeyaan waa faataxadii xaraf ka mid weeyaan waa xuruufta faatixada bay ka mid tahay oo shadku waa laba xaraf oo isku laran oo isa saaran arraxmaani hadda markaad leedahay ra'daasi arraxmaani waa laba ra' ar waa ra ar ra's reeban weeye raxmaani ar raxmaani waa laba ra' oo isku laran oo hal xaraf oo mushadada laga dhigay xuruufta mushadadko idil waa saas allah bismi اllah allah marka le al laam baad ku dhawaaqday w reeba lahna waa ti haddana laam kale waa laba laam saa darteed ba culamadu u sheegayaan tasdiidaadka si aad ugu baraarugsanaato ila dad waxaa jira xarafka shadan hal xaraf u ka dhigaya arraxmaani oo kale araxmaani araxmaani wuxuu moodaya ra'dii inuu akhriyey hadde hal ra' buu akhriyay lakin ra'dii kale muun akhrin labadii ra' mid buu ka tegey araxmaani araxiimi iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin dad baa akhriya marka saa darteed culamadu shadadkaasi qofkii oo ola imaado aysan faatixadiisii wax uga dhimanaanin ila waa xuruuftii faatixadii ka mid tahay تشديدات الفاتحة فاتحda شhadadkeedu aربع caشر aفaرiyo toban weeye marka aad leedahay فوقa laami laamta allah shad baa saaran الرaحmaani araxmaan markaa akhrisana fowqa raa'i ra'da dusheeda shad baa saaran alraxiimi markaad akhrisana fowqa raa'i ra'da dusheeda shad baa saaran alxamdu lilaah lilaahida fowqa laami اjalaalati jalaalaha allah laanteeda dusheeda shad baa saaran lilaahi waaya rabbi markaad leedahayna fowqa albaa'i ba'da rabbi way shadan tahay alraxmaani aydna fowqa raa'irada dusheeda alraxiimi fowqa raa'irada dusheeda maaliki yowmi اddiini fowqa daali daalka dushiisa daalka addiini cafwan fowqa daali daalka dushiisa ayay shad saariya oo addi addiini baad leedahay iyaaka nacbudu fowqa alyaai ada dusheeda iyaaka wayna dhahdaa waaya oo haddii adada ka warran iyaaka iyaa culimadu waxay iya waxa weeyaan waa daw shams cadceedda iftiinkeeda weeye haddaad dahdo iyaaka nacbudu sida adoo yila la mid tahay cadceedda iftiinkeedaan caabudaynaa sida culimadu wa u qasdo macnahaas asagoo og inay macnaha leedahay wuu ku gaaloobayaaba laakiin qofka caamada in waxaas ogeyn aliis alla yah looma jeedo ogow qofkaa kuma gaaloobaya iyaaka nacbud marka yadaas jad baa saaran wa iyaaka nastaciin ayadna fowqa alya yadaas yada iyaaka ihdina الsiraaطa اlmustaqiim fowqa saadi saadka dushiisa shad baa saaran siraaطa aladiina fowqa laami laamka dushiisa ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin intaasoo idil daadka addaaliin iyo laamka addaaliin laba shad baa ku jira oo waxaad leedahay wala daaliin saasaad leedahay dadka qaar maxay sameeyaan dad badanoo caama maxay u akhriyaan wala daaliin laamkaasay ka tagaan daadka inta badan way bashadaane laakiin laamkaasay iska fudaysadaan shad ka tagaan marka ma asaxayso xataa daadka hadduu ku bedelo da ya daad daadka hadduu da ku bedelo cinda shaaficiyati ma asaxayso laba qolba ku jira lakiin qowlka muctamadka madhabka asaxa waxa weyaan ma ansaxayso hadduu dhaho walaaalliin hadda daadki iyo dadu way isu dhow yihin ogo hadda mahrajkooda isku dhow yahay aad bu isku dhow yahay dad badan oo isku khaldaan walaaalliin buu yidhi ma ansaxay meeshaas waxaa ku jira arrin u baahan in laga feejignaado oo aad maarata qofka u daadkiisa iska sugo ya daadkuna xurufta ugu adag buu ka mid yahay carabiyada ogow mahrajkiisu wuu yardhi badan yahay xoogaa faslun yusanu waxaa sunno ah rafcu lyadayni labada gacmood kori loo qaba fii arbacati mawaadic afar meelood cinda takbiirat اlixraami takbiirat lixraamka markuu qofku la imaanayo iyo wa cinda rukuuci rukuucda markuu qofku la imaanayo iyo wa cinda alictidaali ictidaalkii marku kasoo sar joogsanayo rukuucdii iyo wa cinda alqiyaami markuu ka istaagayo min atashahud اlawali atixiyaadka hore mualifku wuxuu noo sheegayaa afar meelood oo gacmaha dush kor loo qaaday salaadda markii lagu jiro waa afartaba waa sunna ee rukni ma aha waajibna ma aha qofka hadduu ka tago salaadiis way asaxaysaa waaya yusanu waxaa sunnaha rafculyadayni gacmaha in kor loo qaado fii arbacati mawaadic marka leeh gacmahan waxaa loo jeedaa cukuradaa loo jeedaa labada cukur iyo faraha ayaa loo jeedaa waaya hay-aatu salaad ayay ka mid tahay salaadda sunnayaasheeda faraha badan mualifku uusan sheegin ayay ka mid tahay eh, noogu imaan doonta insha allah kutubta kan ka sii faahfaahsan afartaa meelood midda koowaad wuxuu idhi cinda takbiirat اlixraam marka uu takbiirat ixraam qofku uu la imaanayo waaya oo seebuu kor ugu qaadaya takbirat ixramka markuu salaadda gelayo inuu gacmaha kor u qaadaa sunna faraha ayaa wuxuu gaadhsiinayaa dhagaha meesha u sarraysa labadiisa suulna dhagaha meesha u hoosaysa shaxmat اludunba halkan ayuu gaadhsiinayaa saasuu gacmihiisana labada garbood bay qaabilayan halkan waxay qaabilayaan garbaha saasuu leeyahay allahu akbar allahu akbar axaadiidta qaar baa kuso arortay sidaa inuu garbaha uu la simeeyo qaarna sidaasay kuso aroreen shaxmatuludin labadaba kuso aroreen lakin imam shaafici uu jamciyo riwaayaadkaasoo wuxuu yidhi halkana wuxuu garbahu ayuu la simayaa farahana dhegta meesha u sarraysa suulkana dhega hoostooda saasuu leeyahay allahu akbar waa sida sunnaha waaya wa cinda rukuuci rukuucda markuu uu la imaanayo rukuucayana sidoo kale kadalik hadda saan sheegayna muu leeyahay allahu akbar markuu sii rukuucayo wa cinda اlictidaali markuu ka soo sara joogsanayo rukuucdana sidoo kale samica allahu liman xamida marka wa cinda alqiyaami min atashahud اlأwl atixiyaadka hore markuu laba ragcadood tukada uu ragcadda saddexaad u istaagayana ayadna allahu akbar buu leeyahay saasuu leeyahay allahu akbar waay afartaa meeloodba sunnadii ayaa ku sugnaatay axaadiid saxiixay faslun shuruudu sujuudi sujuudda shuruuddeedu sabcatun toddoba weeye an yasjuda inuu ku sujuudo calaa sabcati acdaa toddoba xubnood inuu qofkii ku sujuudo waa wa an takuuna jabhatuhu jabhadiisu inay ahaato makshuufatan mid faydan wataxaamulu bira'sihi madaxiisa inuu ku xambaaro xoogaa culaysa uu saaro ama miisaankiisa qayb ka mida uu saaro wacadamu اlhuwiyi waa inuusan u hoobanin ligayri sujuud waxaan ahayn waanlaa yasjuda waa inuusan ku sujuudin calaa shayin shay yataxaraku u dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa ku dhaqdhaqaaqaya wairtifaacu asaafilihi qaar dembihiisu waa inuu ka sara maraa calaa acaalihi qaar horihiisa marka uu sujuudayo wاطumaaniinatu fiihi iyo inuu ku xasilo hadda ka hor wuxuu noo soo sheegay sujuuddu inay ka tahay rukni arkaanta salaada ka ah. marka sujuuddii ayuu noo sheegaya shuruuddeedii waaya toddoba shardiuu mualifku sheegay shardiga koobaad wuxuu yidhi an yasjuda calaa sabcati acdaa toddoba xubnoodu inuu ku sujuudaa toddobada xubnoodu ku sujuudayo maxay yihiin mualifka inoo sheegi doonaa fasalkan fasalka ku xiga oo waxaa weeyaan jabhada iyo labada cukur ama labada baabacood iyo labada low iyo labada cagaha faraha cagaha intaas wey toddobadaas aljabhatu cafwan e, shuruudu sujud sabcata way an yasjud inu ku sujudo ala sabcata acdaa toddoba xubnood inuu ku sujuudo waayahay toddobada xubnood marka inuu sujuudda wada dhigo shardi ma ahe qayb ka mida ah, mid kasta hadduu ka dhigo way ku filan tahay sida noo imaan doonta faafaahin doona insha allah wa an takuuna jabhatuhu jabhadiisu waa inay ahaataa makshuufatan mid faydan jabhadu waa maxay jabhadu waa wejiga qaybta sare waa inta udhaxaysa tinta iyo sunnayaasha tinta iyo sunnayaasha intaa ayaa la yidhahdaa jabho xagganna labada dhafoor inta udhaxaysa intaa ayaa waxaa la dhahaa jabho jabhada marka qaybtan hoose ee wejiga ma soo gelayso wejiga jabhadu marka caam iyo khaas ba keliya wejiga ka caamsan jabhadu waa qayb wejiga ka mid a ah, waa inta u sarraysa waa inta lagu sujuudo jabhadiisu marka waa inay tahay makshuufa oo oo ay faydan tahay oo wax ka asturaya inuusan jirin oo qarinaya uusan jirin marka uu sujuudayo waa shardiga labaad shardiga saddexaad wataxaamulu bira'sihi madaxiisa waa inuu isku ambaaraa bimacnaa waxa laga wadaa culayska jidhkiisa waa inuu qayb ka mid ah inuu saaraa wejiga macnaha wejiga inu dhulka xoog ou nabo ama culayskiiso dhan uu saaro ma aha laakiin xoogaa miisaana waa inuu saaraa in yarba ha ahaatee oo maxaa lagu qiyaasaya kaas haddii xoogaa u dhexayn lahaa wax isbuunya ama suuf ama cudbi ah oo duusi lahaa uu duusi lahaa waa inuu laakiin hadduu ka warrantuu madax wejiga uu saa u taabsiiyoun haba yaraatee culaysa uusan saarin wejiga taasi sujuud ma noqonayso in xoogaa culaysaad saartaa wejiga saas ka wadaa ka afraad waa cadam اlhuwiyi liغayrihi wax aan sujuudda aan ahayn waa inuusan uhoobanin haddii qofkii uu maalan weji weji u dhaco weji weji buu u dhacayba intuu yar dawakay xoogaa yar weji weji u dhacay kadibna markuu weji u dhacay buu sujuud ka dhigtayba ma asaxayso waa inuu soo kacaa intuu soo sara joogsada waa inuu mar labaad u qasdaa sujuuddaas tashanaad wa anlaa yasjuda waa inuusan ku sujuudin calaa shayin shay yataxaraku ku dhaqdhaqaaqaya bixarakatihi dhaqdhaqaaqiisa bimacnaa waa inuusan shay uu qabo maro uu qabo oo kale oo uu maalan oo kale ama koofiyadda uu qabo oo kale haddii koofiyadda tusaalahaan halka u joogto dad baa koofiyadda hore usoo dhaadhiciye oo uu uu ku sujuudo ma asaxayso maxaa yeele kufiyaddaasi dhaqdhaqaaqaagii la socotaa markii aad tukanayso kula socotaa cumaamaddii baad iskaga dhigtay garabkuu saarayd baad sujuudi markaad sujuudisay baad dhulka iskaga dhigtay ma ansaxayso laakiin shaygan hadduu yahay shay aan dhaqdhaqaaqaaga kula dhaqdhaqaaqayn mara dheer baa garab kuu saaran oo dheer oo maasha allah dhulka iska yaalla oon dhaqdhaqaaga yaani aan ka badanba oon macnaha kula dhaqdhaqaaqayn marka aad tukanayso aad ku sujuudday wax dhiba male sajaayid ku taalo muu la mid yahay oo kale ama waaad gaanta ku sidato waxaad gacanta ku sidato ayaad ku sujuudaysaa maalan maraad gacanta ku haysta ama go' yar ama wax yarbaad cumaamad yarbaad gacanta ku haysta markaad sujuudaysa dhiganaysaa marka aad kacaysana waad hore usii qaadanaysaa dhin bale taas ilan shaygan waa shay munfasil ahe sidoo kale sariirta haddaad sariir ku sujuudayso ka warran sariirtu dee markaad sujuudda way kula dhaqaaqaysaa taasi dhin male taan ka hadlayna taa ma ah waa shayga musalliga shay la socdo weeye shay uu qabo oo kale weeyaan shayga laga hadlaya laakiin sariirtu waa shay kaa baxsan oo munfasil ah haddaad sariir ku sujuuddo ay kula dhaqdhaqaaqdo markaad sujuudayso dhib male waaya ka lixaad waa irtifaacu asaafilihi qaar dembihiisu waa inay uu ka sara maro calaa acaalihi qaar horihiisa macnaha miskihiisa iyo qaar dembihiisu markuu sujuudayo qofku waa inay ka sara maraan qaar horihiisa oo ahaa eh, madaxii iyo garbihii iyo laabtii iyo dhabarkii waa inuu ka sara mara macnaha waa inuu sa u kala sareeya qofkii haddii uu siman yahay dhabarkiisi hadduu siman yahay iyo maxaanku dha qaardamihiisii iyo qaarhoriis ay siman yihiin markuu sujuudayo sida dadka qaar ay sameeyaan ay laabta ku dhejiyaan bowdyaha ku dhejiyaan markay sujuudayaan waxa weeyaan uusan kala sarrayninba oo lugihiina ul ku dhejiyo waxa weeyaan ma ansaxayso sujuuddaasi ka u dambeeya waطumaaniinatu fiih waa inuu ku xasilaa oo umaaniinadu la imaada umaaniinada hore baan uga soo hadalay intaan raacinaynaa acdaada sujuudi sujuuda xubnaheedu waxaa weeyaan sabcatun toddoba weeye aljabhatu jabhadii iyo wa butuuni اlkafayni labada cukur calooshooda waa baabacdii baabacdii ayaa laga wadaa macnaha ka labaad iyo ka saddexaad baa butuunu lkafayn ah maa labada kaf baa la tirinaya mid kasta waa mid jabhada waa mid kafkan iyo kafkanna waa laba iyo saddex warukbataani iyo labadii low waa afar iyo shan wa butuunu asaabici rijlayni labada iyo toddobo toddobadii saasay ku idilyihiin toddobada xadiid baa lagu sheegay marka toddobadaa waa inuu ku sujuudaa oo haddii toddobadaa mid ka mida uusan uusan la imaan asagoo sujuudda ku jira maala lacagihiibuu kor u qaadayba markuu sujuudayy oo lacagihii kumaba sujuudin farihii kor buu u qaaday lowyaha dhulka dhigay lakin farihi kor buu qaaday ma asaxay sujuuddaas hadduu gacmaha uusan dhulka dhiganna saasoo kale kadalik haddii uusan eh, laakiin sanka ma waajibba in la dhigo sanku waa sunno in la dhigo madhabka shaafici imaam shaafici raxima allahu tacaala waajib ma aha waa sunno in la dhigo haddii jabhado keliya u dhigo qofku way asaxaysaa marka markuu lagu leeyahay toddobadan xubnood toddobada xubnood hadduu qayb ka mida ah u dhigo jabhada de qayb ka mid ma ku sujuuday jabhada dhanku ma wada sujuudayo waxa weeyaan gacmaha sidoo kale haddii uu xataa faraha usaa u dhigo faraha laba faroodna ha ahaatee ama lowgana ila qayb ka mida buu faraha lugahana saasoo kale qayb ka mida dhigo laba faroodna ha waxa weeyaan way ansaxaysaa way waxa loo bahan yahay qayb ka ah toddobada xubnood inuu dhulka uu taabsiiyo u wallahu tacala aclam wsala allah waslama nabina mxamed alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin